alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamed wcala ali muxamed wasalama tasliiman kaiira kolley kitaabkaynu ku ballansanayn waa kitaabkii xisnumuslim maantay taarikhdu tahay ee kun afar boqoliyo koob iyo afartankii bisha jumaada ahaaniya lix iyo tobankeedii kitaabkanna waa kitaab mufiid ah wuxuu ku saabsan yahay baabkii adkaartuu ku saabsan yahay adkaartana aad baa nafcigeedu u badan yahay aad iyo aad baa loogu in macaanideeda la ogaado oo tafsiirkeeda la barto aad bay u fiicantahay waana shay uu akhrinayo qofka muslimka ahi salaadda gudaheedii baa lagu akhrinayaa marka laga baxaa la akhrinayaa subxii baa la akhrinayaa ciddii la solonsiiyo adkaar asabaax walmasaa yacnii marka masjidka la soo gelayo marka laga baxayo marka guriga la gelayo marka laga baxayo marka suuqa la tegayo marka la hindhiso xamdiga uu ruuxu la imanayo tashmiidka iyo ducada uu ku jawaabayo ta loogu jawaab celinayo yacnii axwaal badan oo qofku uu marayo noloshiisa ayuu adkaarihii akhrinaya dikrigana nooc walba waa leeyihi markaasuu qofku u dhadhansado inuu macnihiisa ogaado way fiicanta aad iyo aad bay u fiicanta dikriguna waa shay layna amray inaynu farabadsanno an cibaadaadka qaarkood xad mucayanaa loo yeelay laakiin dikriga xad gaara looma yeelin udkuru allaha dikran kaiira ilaahay xusa xus fara badan in la farabadsado ayaa layna amara si badan loola yimaado oo mutlaq iyo muqayadba waa leeyahay muqayadkiisi wuxuu leeyahay tiro gaar ah iyo wakhti gaar ah mutlaqiisna waa sii daysan yahay xad mucayana looma yeelin qofba intuu awoodi karo ama kala iman karo ayuu kala imanaya yacnii waa aad yo aad ayaa laynoogu booriyey cidda samaynayso ilaahay in fara badan xusaysa la ammaanay sawaab iyo ajar iyo dembidhaafba iyo ajar weynba loo ballanqaaday inuu ilaahay siinayo marka maadaamay sidaas tahay waxaa muhim ah in macaanida ay leedahay iyo tafsiirkeeda la barto waa muhim dhadhansiga uu qofku dhadhansanayo ee qalbiga ku soo xaadirinayaana waxay leedahay fadli gaara iska leedahay fadli gaara ayay leedahay kelmad waxaan ka hormarinayaa ku saabsan shiikha kitaabka qoray iyo kelmad yacnii dikriga iyo fawaa'idkiisa ku saabsan kelmadda koowaad oo shiikha kitaabka qoray ah shiikha waxaa la yidhahdaa saciid ibnu cali ibnu wahfi alqaxtaani ayaa la yidhahdaa waa shiikh mucaasir ahaa berdhoweeda ayuu dhintay ilaahay u naxariisto raximahullahu raxmatan waasica dalabulcilmiga wuxuu ku bilaabay isagoo yacni markaa roon shan iyo toban jir buu ku bilaabay wuxuu ku dhashay meel iska baadiye ah buu ku soo koray xoolaha raaci jiray kadib ibtidaa'iga wuxuu galay isagoo shan iyo toban jira ah. ayuu gala ilaa dhowr sanuu dhistay kadibna waxaabuu galay ciidamada markii hore nin reemiyii buu ahaa markii dambena nin askariya buu ahaa isagoo caynkaa ay tahay ayuu haddana waxbarashada leyliga ee habeenkii la barto ayuu markaa la iman jiray oo markaa uu wadi jiray inuu habeenkii waxbarashada markaa qaato siduu marka waxbarashada habeenkii uu qaadanayey ayuu saanawiga ku dhammeeyey dabalqiyaas ya in markii hore reermiyi ahaa markii dambena askari noqday yacani shaqaale askar iska ah haddana waxa weeye doonaayo cilmigii inuu ku dadaalo barto habeenkiibu markaysa wax dhigan jiray marxaladii saanawiga dugsiga sare wuxuu ku dhammeeyey intaas sidaas ayuu ku dhammeeyey habeenkaas uu ku baranayo kadibna waxaa loo soo bedelay xagga riyaad buu xaawilay in loo soo bedelo riyaad buu tegey waxaabuu qadintay jaamicadda wuxuu galay jaamicat limaam maxamed ibni sacuud ayuu galay qaybta usuuluddiinka ayuu galay marka uu riyaad tegey waxaa u sahlanaatay culammadii inuu la xidhiidho wax ka barto xalaqaadkii asheekh cabdulcasiis ibnu baaz ayuu laazimay waxaa la yidhaahdaa kun iyo afar boqol siduu u bilaabay xalqadda ilaa uu sheikhu ka dhintay xalaqaadkiisa waa laazimi jireen waa ishriina sana kutubo fara badan baana lagu akhrin jiray xalqadda sheikha lagu akhrin jiray oo sheikha lagu dul akhrinayo oo kutubta axaadiista a leh oo kutubta caqaa'idda a leh oo kutubta fiqiga a leh oo funuun badan oo kala duwan leh cilmi badan buu ka qaatay cilmi badan ayuu ka qaatay sidiibuu jaamacaddii kaga baxay kadib haddana waxa weye maajisteer buu qadimay maajisteerkii ayuu qaatay kii ayuu maajisteerka qaatay xalaqaadkii sidii u joogtaynayaa u wadaa wuxuu ku qaatay alxikmatu fi dacwati ila allah kadib dogtooraagii buu qadimay iyo sagaal sagaaliyo tobankii ayuu dictooraga qaatay wuxuu ku qaatay fiqhu dacwati ila allah min saxiixi albukhaari ayuu dictooragana ku qaatay ilahay kutubtiisa waa barakeeyey waxaanu ahaa sheikh cibaado badan wa nafsun cisaamiya nafsu cisaamin sawadat cisaama wa callamathu alkara waaliqdaama yacnii waa dadaalkiisa uu ku dadaalayey ayuu ilaahay yacni u sahlay cilmigii bifadlin min allah uma bijuhdih ayuu ku soo baxay wuxuu ahaa markaa aad yo aad mid u cibaado badan waxaa la yidhahda saddexii maalmood maalin buu qur'aanka dhammayn jiray noloshiisoo dhan saas u joogteeyey soonka waa soon badnaa baa layidhi oo isniinta iyo khamiista iyo bisha shacbaan iyo bisha muxaram intaa soonkeedu kama tegi jirin baa layidhi xajka waa xaj badnaa ubadkiisa qaarkood waxay yidhahdeen toddobiyo soddon xaj in ka badan buu xajiyey markaa soom badnaan xaj badnaan qur'aan akhris badnaan yacni markaa aad yo aad ayuu cibaadaadka ugu dadaali jiray maca daalik haddana wuxuu ahaa imaam iyo khatiib buu ahaa waxaanu ahaa mid tasaaniif iyo kutub badan waayo kutub fara badan buu alifay kutubtiisu boqol iyo soddon kitaab bay gaarayaan baa leehi waxaase ugu caannimo badan xisnu lmuslim kitaabkan aynu hayno baa uga caannimo badan sida kitaabkan u caanbaxay casrigan kitaab la qoro sidaas u caanbaxo kale filimaayo inuu jiro badanka kutubtiisa waxaa lagu tarjamay luqooyin kaloaan carabi ahayn ha ugu badnaado xisnumuslim waxaa la yidhaha afar iyo afartan af baa loo tarjamay afar iyo afartan luqo baa lagu tarjumaya la yidhi waxay kutusinaysaa sida waxa waxaweye looga daba dhacay ee faafitaanka yani caamka uu u qaatay kitaabkani kutubihiisana qaar badan baa la tarjamay haalibka kutubtiisa luqaad kalea lagu tarjamay cidduu ilaahay barakaynayo isagaa og cidduu doonuu barakeeyaa cidduu doonuu asarkiisa baaqi yeelaa ama faafiyaa marka aad iyo aad ayaa kutubihiisana looga daba dhacay wuxuu dhashay kun saddex boqol iyo koob iyo toddobaatankii ama kun saddex boqol labiyo toddobaatankii waxay waafaqaysaa mala taariikhda nasaarada kun sagaal boqol koob iyo kontonkii ayuu dhashay wuxuuna dhintay dhowaan buu dhintay koob iyo labaatankii bisha muxaram kun afar boqol iyo afartankii ayuu dhintay oo waafaqsan kowdii oktoobar laba kun iyo siddeed iyo tobankii cajaa'ibka waxaa ka mid ah kutubtiisaa dhammaan wuxuu ku dandanaynayaa kitaab iyo sunne badankooda korka waxa kaga yaalla calaa daw'i alkitaabi waasunna ya noocuu ka warramayaba yani waxay ahayd yacnii hadalka uu aadka ugu celceliyo kan hadda korka waxaa inooga yaalla min adkaari alkitaabi wasunna xisnu lmuslim min adkaari alkitaab wasunna haalibka kutubta kalena cunwaanka waxa uu ka hadlayo markuu sheego waxaa la socda calaa daw'i alkitaabi waasunna ayaa la socda waxay ku tusinaysaa ruuxu himmadiisa inuu sare u qaado waanu is odhan adigu kolleyba meel gaari mayse bal nimaan usradoodu ayna culamo ahayn meelihii culammadu joogtay ka fogaa ku barbaaray nolol noocaasoo kale ah reermiyinimo iyo askarinimo u kala dambaysay yaa islaha waa soo baxaya wuxuu noqonayaa caalim marka caalamka laga yaqaano kutubihiisu caanbaxaan jaamacadda markuu ka baxay waxaa laga yaabaa inay waafaqsantahay afaryo siddeetankii ama saddexiyo siddeetankii ayuu wuxuu ka ruksaystay ciidamada waa laga ruseeyey waxay noqotay inuu dacwada iyo cilmiga qaabilo oo uu faraha ka qaado shaqadii askarnimada ubad far badan buu dhalay ubadkiisana cilmiga kula dadaalay waxaa la yidhahdaa ubadkiisa ruux shan iyo toban jir gaadhay kuma jiro oo aan qur'aanka xaafid ku noqon saas aawadeeda lix iyo labaatan ubadkiisa ka midi sheikhu waa ubad badnaa waxaa la yidhahdaa labayo afartan buu dhalay labaatan inan iyo labiyo labaatan hablood lix iyo labaatan ka mid waa xufaad markaa sheikha taarikhdiisu waa saas mawduuca aynu joogno ku saabsan dikriga dikriga ahlucilmigu waxay yidhahdeen aad iyo aad baa fawaa'idda dikrigu u fara badanta faa'iidooyin fara badan bayna sheegeen fawaa'id badan ayay ahlucilmigu sheegeen markay ka warramayaan dikriga ay ka warramayaan alcalaamatu ibnuulqayim kitaabkiisa waabil sayib saddex iyo toddobaatan faa'iido oo uu dikriga ilaahay la xusaaleeyahay ayuu mid mid u sheegay oo u tiriyey marka waxay ku tusinaysaa sida markaa fawaa'idda dikrigu u fara badan tahay iyo samarada iyo dheefta laga helayaa siday u badantah fawaa'idda ay culammadu sheegeen waxaa ka mid a ee dikriga laga helaayo inuu shaytaanka eryayo shaytaankiibuu kaa ilaalinayaa kaa daafacayaa waa midda labaadee ilaahay buu raalli gelinayaa hammiga iyo qammiga qalbiga waa ka kaxaynayaa xuska ilaah la xusaya haddii la badiyo wuxuu u soo jiidayaa qalbiga farax iyo firinfircooni qalbiga waa xoojinayaa wejigiiyo qalbigaba waa nuurayaa arsaaqda waa soo jiidayaa yacnii haybad buu yeelanayaa qofka ilaahay xusayaa wuxuu dhaxal jacayl ee ayuu dhaxal siinayaa wuxuu dhaxalsiinayaa muraaqabo uu ilaahay ilaalinaayo oo inuu markaa dembi la yimaado uu iska jirayo si uu markaa ixsaan iyo wanaag ula yimaado xadiiskii waa kii sheegaayey akhbirnii can alixsaan qaala an tacbud allaha kaanaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak wuxuu dhaxalsiinayaa in xagga ilaahay loo noqdo in xagga ilaahay loo dhowaado yacni wuxuu furayaa albaaba waaweyn oo aqoonta ilaahay la aqoonsanayo oo la garanaya oo sida loo kala xus badan yahay baa aqoontana loo kala badsanaya garashada ilaahay la garanayo wuxuu sababayaa inuu ilaahay ku xuso haddaad ilaahay xusto ilaahayna waa ku xusayaa fadkuruunii adkurkum ilaahay baa wuxuu idhi ixusa waan idin xusaya hadday xustaane xadiiskana muxuu sheegayaa man dakaranii fii nafsii dakartuhu fii nafsii waman dakaranii fii mala'in dakartuhu fii mala'in khayrin minhum ka markaa xagga naftiisa iga xusa xagga naftaydaaan ka xusaya xagga daatadayda ayaan ka xusaya ka iga xusa jamac jamac dhexdooda iga xusa jamac ka khayr badan agtoodaan ka xusaa waa inoo keeni doonaa insha allah wuxuu sababayaa ama dhaxal siinayaa dikriga ilaahay la xusaa qalbigu inuu noolaado ayuu keensanayaa sababaya shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi addikru lilqalbi mithlu lmaa'i lisamaka xusku qalbiga wuxuu uga dhigan yahay ilaahay la xusaa biyuhu siday kalluunka uga dhigan yihiin kalluunku biyo ka maarmi maayo fakayfa yakuunu xaalu samaki idaa faraqa almaa bal siduu noqonayaa kalluunka xaalkiisu markuu biyo waayo siduu noqonaya dee waa dhimanaya marka waa quudkii qalbiga iyo quudkii nafaha weeye xuska ilaahay la xusaya jirku wuxuu u baahan yahay quud waa cuntada iyo sharaabka qalbiga iyo naftuna waxay u baahan tahay quud waxa u quuda xuska ilaahay la xuso iyo cibaadada ilaahay la caabudayo taasaa markaa quud uga dhigan oo dhaxalsiinaya inuu qalbigii markaa faydo oo daxalkiiyo waxa la midkaa ka baabi'iyo haddii qafladu ruuxa ku badato daxalkii qalbigaa ku badanaya oo marba iska daba imanaya oo isdul fuulaya xuska ilaahay la xusaana waa safaynaya faa'iidooyinka xuska ilaahay la xusaaleeyahay waxaa ka mida inuu dembiyada daadinayo oo uu tagsiinaayo waayo xasanaadka waaweyn buu ka mid yahay ina alxasanaati yudhibna asayi'aat wanaagyaalku waxay tegsiiyaan xumaanaha marka uu ruuxu ilaahay xuso xuskaa uu ilaahay xusayuu ugu dhowaanayaa oo khaasatan marka uu ladan yahay hadduu ilaahay xuso ilaahay wuxuu kaalmaynaya u gargaarayaa marka uu dhibaataysan yahay marka addoonkaasi dhibaataysan yah u gargaaraya xuska ilaahay la xusaa cadaabka waa ka badbaadinayaa ruuxa waa manjaatu min alcadaab wuxuu sabab u yahay naxariistu inay daboosho malaa'igtu ay koobaabto xasilloonidu ay ku soo degto sida axaadiista qaarkood ay sheegayaan xuska ilaahay la xusaa wuxuu ruuxa ka teedayaa dembiyadii afka ka dhacayey hadday xan tahay hadday diradiraalo tahay hadday been tahay hadday cay tahay hadday baatil lagu hadla tahay majaalista ilaahay lagu xusaya waa majaalisulmalaa'ika waa fadhiyo malaa'igtu ay soo xaadirayso meelaha fadhiyada ahee laqwiga iyo khaflada iyo moogganaanta iyo yacni marka dembiyaduna waa majaalisu shayaaiin waa meelo shayaatiintu soo xadirayaan ruuxa ilaahay xusaa wuxuu ku liibaanaya xuskaa uu ilaahay xusayo bal cidda la joogta ayaa ku liibaanaysa oo ku intifaacaysa xuska ilaahay la xusaa wuxuu ruuxa ka badbaadinayaa tiiraanyada maalinta qiyaame ayuu ka badbaadinaya xuska ilaahay la xusaa haddii oohini ay raacdo ilaahay dartii loo ooyaa waxay sabab u tahay ilaahay harka carshigiisa inuu hadhiyo ruuxaas wa rajulun dakara allaha khaaliyan fafaadat caynaah oo ka mid ahaa sabcatun yudilluhum allahu fii dillihi yowma laa dilla ilaa dilluh qoskii afka waa ka dhacaa qalbiga waa ka dhacaa jawaarixda waa ka dhacaa afka markuu ka dhacayo waa afka dikriga laga akhrinayo wa dikru lisaan ka qalbiga khushuucduna ee uu ruuxu markaa u fiirsanayo waxa uu akhrinayana waa dikru lqalbi xubnuhu inay markaa ay jirdhicoodaan indhuhu ay ooyaan iyaguna waa dikrigii jawaarixda marka shay dikrigii ka baxsan ma aha oohintu dikriga ilaahay la xusaa cibaadaadka ugu sahlan ee ugu fudud weeye waayo qofku wuxuu qabto waxa ugu sahlan xarakatulisaan carabka inuu dhaqdhaqaajiyo tuu u qasdo carabka uu kaga shaqaysayo o dhaqdhaqaajiyo marka waa aysar alcibaadaat xubnaha kale hadduu dhaqdhaqaajiyo ruuxi waa ku dhibaatoonaya mashaqa ka soo gaadhaysa laakiin carabka inuu dhaqdhaqaajiyo kuma dhibaatoonayo inuu daalo un mooyaane oo xoogaa wahsado un mooyaane carabkii ma daaliyo awood wuxuu u leeyahay inuu xuska wado xuska ilaahay la xusaa qaarkii wuxuu sababaya jannada in wax looga beero xadiis wuxuu sheegaya nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam ruuxa yidhahda subxaana allaahi alcaiim subxaana allahi alcaiim wa bixamdih yani lahu naklatun fi ljanna geedtimireed baa jannada looga beeraa geedtimireed ayaa jannada looga beeraa fawaa'id fara badan bay culammadu sheegeen oo xuska ilaahay la xusaya uu leeyahay wuxuu helayaa hadduu ruuxu ilaahay xuso inuu ilaahay u nusreeyo u gargaaro jeclaado ayuu helayaa oo maciyadii ilaahay in ilaahay maciise ahaado ayuu ku helayaa xuska ilaahay la xusaa waa ka fadli badan yahay jihaad fii sabiili illaah iyo xoolaha sadaqaadka loo bixinayo faraha badan leh waxaaba ka khayr badan xuska ilaahay la xusaya xadiis sidaa sheegaya baynu insha allahu tacala u tegi doonnaa qalbi qalaylka wax tegsiiye waxa jiraa xuska ilaahay la xusayo ninbaa xasanulbasri u yimi dabeedna wuxuu ku yidhi ya abaa saciid qalbigii baa iqallalay maxaan sameeyaa wuxuu yidhi adibhu bidikri illaah waxaad ku dhalaalisaa xuskaad ilaahay xusayso kaa ku dhalaali xuska ilaahay la xusaa wuxuu soo jiidayaa nicamka waxaanuu daafacayaa balaayooyinka iyo masaa'ibka majaalis dikri wa majaalis almalaa'ika wa riyaadu aljanna sida xadiis sheegaayo in meelaha ilaahay lagu xusayaa inay tahay beerihii jannada cidda ilaahay xusaysaa ilaahay wuxuu u ammaanaa arrinkooda uu u sheegaa oo sare ugu qaadaa oo sharaftooda uga warramaa malaa'igta acmaasha saalix oo dhan waxaa loo sharciyey xuska ilaahay la xusayo wa aqim asalaata lidikrii wa aqim asalaata lidikrii marka fadli fara badan baa lagu helayaa xuska ilaahay la xusayo marka aad yo aad bay muhim tahay in xuska ilaahay la xusayo la farabadsado aad iyo aadna loogu dadaalo aad iyo aad bay muhim u tahay xataa wax kale iska daaya culamadu waxay yidhahdeen quwada jidhka iyo quwada qalbigaba xuska ilaahay la xusaya waa ka qayb qaata oo xataa ruuxa jidhkiisuu xoojinayaa laba ruux hadduu midna xus badan yahay oo uu dikri badan yahay xuska uu ilaahay xusayo farabadsado midna aanu badsan hadday isku xoog ahaayeen waxaa xoog badnaanaya kii ilaahay xuskiisa farabadsaday baa xoog badnaanaya marka quwa liljism ayuu leeyihi naftii buu xoojinayaa oo quwaynayaa qalbigii buu xoojinayaa jidhkii buu xoojinayaa shaykhulislaam ibnu taymiya marka salaada subax la tukado wuxuu u fadhiisan jiray dikri inta soo aroortay markuu yidhaahdo dikri mutlaqoo badan buu la iman jiray ou ku celcelinayo laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu almulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir ilaa barqa ay noqonayso waxaanuu yidhi waa quraacdaydii buuhi tacbiirkaasu ka cabiray waa khudwatii low lam afcal la saqadat quwatii haddaanan sidaa yeeli lahayn xooggaygu waa iga dhici lahaa waa tegi lahaa quraacdaydii weeyaan buuri marka nafta iyo qalbiga iyo jidhka mid walba xuska ilaahay la xusayee faraha badanli waa xoojinayaa waa quwaynaya ilaahayna ruuxa waa u barakaynayaa xubnihiisa ayuu u barakaynaya xubnaha uu ruuxaasi leeyahay ilaahay barakuu u gelinaya ilaahay waa shakuur waa shukri naqid badan yahay asmaadiisa shaakir iyo shakuur baa ka mid ah marbaa sheikh waxaa lagu yidhi ka warran niow cibaadaadkii waa la imanaya laakiin cibaadaadkii dhadhan kuma hayo wuxuu yidhi naftaada tuhmayso sidaad ula imanayso xagga naftaada wax ka sii yihiin waayo ilaahay waa shakuuro ciddii markaa cibaadada iyo wanaagga la timaadaa waxa uu siiyaa jazaa uu ku abaalmarinayo ayuu siiyaa marka haddii adoo cibaadadii farabadsanaya dhadhankii cibaadada aad weydo xagga qalbigaaga iyo naftaada wax ka siiyeen waayo ilaahay waa shakuuro inuu marka abaalkii cibaadadu iyo asarkeedii kaa muuqan waayaa ma dhici karto ee adiga xaggaaga naqsigu ku sugan kelmaddaasna waxaynu ka tilmaannay fawaa'idda uu dikrigu leeyahay aynu si caama e, uga warrannay bismi illaahi alraxmaan alraxiim almuqadima sheekhu waxa uhi raximah ullah bismillaahi magaca ilaahay baan ku bilaabayaa ama bismillaahi magaca ilaahay baan ku allifayaa allahaasoo alraxmaani kii raxmadda ballaadhan ku sifaysnaa ahaaday allahaasoo alraxiimi kii naxariistiisa gaadhsiinayay ciduu doono oo khalqigiisa ka mida gaadhsiinayay ahaaday ayaan magiciisa kitaabka ku qorayaa ama ku bilaabaya almuqadima ina alxamda lilaah mahadoo dhan lilaahi ilaahay bay u sugnaatay oo ilaahay baa la gaara ama lilaahi ilaahay baa mutaystay naxmaduhu wa nastaciinuhu wa nastakfiruh waa u mahadnaqaynaa ilaahay wa nastaciinuhu waa kaalmo weydiisanaynaa ilaahay wa nastakfiruhu waa dembidhaaf weydiisanaynaa ilaahay wa nacuudu billaahi min shuruuri anfusina wa sayi'aati acmaalina waxaan magan gelaynaa ilaahay waxaan ka magan gelaynaa min shuruuri anfusinaa shararka nafaha yagaannu ka magan gelaynaa inuu naga badbaadiyo sharka naftayada wa sayi'aati acmaalina iyo camalladayda kuwooda xunxun baanu ilaahay ka magan gelaynaa yacnii sharka ay leeyihiin ayaanu ilaahay ka magan gelaynaa man yahdihi illaahu falaa mudilla lah ku kastuu ilaahay hanuuniyo falaa mudilla lah mid baadiyaynayaa ma jiro cid baadiyaynaysaa ma jirto waman yudlil ku kastuu ilaahay baadiyeeyana falaa haadiya lah cid hanuuninaysaa ma jirto wa ashhadu an laa ilaaha ila allaah wa ashhadu waxaan qirayaa oo aan ictiqaadsanahay u yaqiinsanahay oo aan caddaynayaa an laa ilaaha ila allaah ay annahu sha'niyeh laa ilaaha ila allah mid la caabudaa xaq ma aha ila allaahu allah mooyaane cid kaloo la caabudo xaqi ma jirto laa ilaaha ila allah ay laa macbuuda xaqun ila allah mid la caabudaa xaq ma aha ila allaahu allah mooyaane allah in la caabudaa waa xaq cidda allah ka soo hadhay in la caabudaana waa baatil ee xaq maaha waxdahu waxaan sidaa qirayaa xaal allaah keligii uu yahay waxaa uluuhiyada xaqii allah u sugnaatay waxdahu xaalu allah keligii yahay laa shariika lahu xaalaanu wadaaga lahayn ayaa uluuhiyada xaqii ilaahay u sugnaatay waxdahu waa tawkiid lilihbaat laa shariika lahuna waa tawkiid lilnafyi wa ashhadu anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh waxaan qirayaa anna muxammadan in muxammad cabduhu addoonkii ilaahay yahay wa rasuuluhu iyo rasuulkii ilaahay sala allahu alayhi wasalam inuu yahay sala allahu alayhi wacala aalihi wa asxaabih ilaahay ha ku salliyo oo ha u naxariisto naxariis yacni weyn raxma maca tacdiim nebiga sala allahu alayh wasalam wacala aalihi qaraabada nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa kaloo loo fasiraa sala allahu calayhi ilaahay ha ammaano nebiga sala allahu alayh wasalam ee korkiisa ha ammaano wa calaa aalihi qaraabada nebigana sala allahu aleyh wasalam ilaahay ha ammaano wa asxaabihi iyo asxaabta nebiga sala allahu aleyh wasalam ilaahay ha ammaano waman tabicahum iyo cidda raacday ee nebiga iyo saxaabada raacday biixsaanin si qummanoo wanaagsan ku raacday ilaahay ha ammaano ilaa yowmi iddiin ilaa maalinta abaalmarinta oo qiyaamada a ah laga gaadhaayo wa sallama tasliiman kasiira ilahayna ha nabadgeliyo tasliiman nabadgelin kaiiran fara badan ama wasallama ha salaamo tasliiman salaamis kaiiran fara badan ama bacdu sheikhu wuxuu ku bilaabay khudbatlxaaja ayuu ku bilaabay oo bisimkii iyo xamdigii iyo shahaadadii iyo salligii ayuu ku bilaabay caadada culammadana in fara badan oo ka mida waxay ku dareertay in intaaba lagu bilaabo ahlucilmiga qaarkoodna waxay ku kaaftoomaan bisimka keliya ay ku kaaftoomaan marka culammada xamdiga iyo ashahaadda iyo salligana raacinaya waxay ka dhigeen bimathaabati alkhutba inay khudbad oo kale tahay waayo shaygii waa odhanayaa waana qorayaa marka kaannahu khudbaddii ay ku shabbaheen culammada ku kaaftoomaya bisimka keliya waxay milicsanayaan nebigu sala allahu alayh wasalam waraaqaha uu dirayo in bismi illaahi araxmaan araxiim keliya inuu ku bilaabi jiray sida heshiiskii ay kala qoranayeen suhayl ibnu camrin oo matalaya gaaladii quraysheed waxaa lagu bilaabay keliya bismi illaahi araxmaan araxiim waraaqihii uu diraayey ee heraqlaya u dirayey boqorada kala duduwan uu diraayey wuxuu ku bilaabayey bismi illaahi araxmaan araxiim xamdale iyo ashahaad iyo salli in laga hormariyey lama soo rarin saas aawadeed bay culamada qaarkood ugu kaaftoomaan bisimka keli ah ay ugu kaaftoomaan khutabkiisa nebigu uu khudbadaynayo khudbatulxaajuu ku bilaabi jiray laakiin waraaqihii uu qoray warqad inuu khudbatulxaaje ku bilaabay bacdii waxay yidhahdeen lama soo rarin mahadnaq uu ilaahay u mahadnaqayuu ku bilaabay uu ilaahayna kaalmo weydiisanayo ilaahayna dembidhaaf weydiisanayo ruuxuna mar walba waa u baahan yahay inuu ilaahay kaalmo weydiisto iyo inuu ilaahay dembi dhaaf weydiisto liannahu laa yakhlu min dembin waayo dembi kama badhnaanayo xamdigii marka la sheegay min qabiili tawasuloo kale ka dhiganta kaalmadii ilaahay la weydiisanayey iyo dembidhaafkii la weydiisanaya lagu xijiyey iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin xamdigii baa la soo sheegay sanaagii baa la soo sheegay cibaadadii baa la soo sheegay isticaanadii kaalmo weydiisadkii iyo baryadii baa laga dambaysay waa min qabiili tawasul wanacuudu nacuudu billahi min shuruuri anfusina wa sayi'aati acmaalina waxaa dhibtu ka timaaddaa waa laba nooc ama waa sharka naftu ay leedahay ku abuuran dabci ahaan ama waa camallada xunxun camalkaasi meeshuu doona ha ka dhaco qalbi ha ka dhaco af ha ka dhaco yacni jawaarixda ha ka dhaco yaa dhammaan camalladii bay soo gelaysa xataa turuugta iyo waxa laga tegaya waa nooc camalka ka mid a ah marka camallada kuwooda xunxun dhibi waa ka timaadaa ilaahay baa laga magan gelaya sharka nafahana ina alnafsa la ammaaratun bisuu naftu way u amrid badantahy xumaanta ilahay baa laga magan gelaya kadib wuxuu sheegayaa towxiid ciduu ilaahay hanuuniyo oo khayr ka waafajiyo cid luminaysaa ma jirto cidduu ilaahay baadiyeeyana cid hanuuninaysaa ma jirto waxaa ku sugan isbaatu lqadar qadarka in la sugayo waxaa ku sugan tawxiid ya khayr iyo sharba inuu ilaahay qadaro waa laga qaadanaya wuxuu ku xigsiiyey shahaadataanka labada shahaado kullu khudbatin laysa fiiha tashahudun fahiya jadma jadmaa ila alkhudba oo ka dhigaya marka labadii shahaado ayuu ku xigsiiyey kadib wuxuu ku khatimay muqadimada hordhaca wuxuu ku sii xigsiiyey salliga uu nebiga ku sallinaya calayhi salaatu wasalaam oo qaraabadii nebiga iyo saxaabadii nebiga iyo atbaacda nebiga ilaa yowmi iddiin uu ku sallinaya waman tabicahum biixsaanin ila yowmi iddiin hadday saxaabada raacaanna nebigina way raaceen waladiina tabacuuhum biixsaanin radia allahu canhum waraduu canh wasalama tasliiman kaiira ama bacd waa faslu khitaab intaa dabadeed miyaa fahada mukhtasarun ikhtasartuhu min kitaabii aldikru walducaa'u walcilaaju biruqa min alkitaabi wasunna waa hadal la soo koobay mukhtasar waxaa la yidhahdaa maa qalla lafduhu wakasura kasura macnaah wixii lafdigiisu yaraado iyo odhaahyadiis macnihiisuna farabato ayaa waxaa la yidhaha mukhtasar ikhtasartuhu waxaan ka soo koobay oo ka soo ikhtisaariyey min kitaabii kitaabkayga la yidhaahdo addikru waadducaa'u waalcilaaju biruqa min alkitaabi waasunna waa kitaab magicii kitaabkaasi waa kitaab weyn kitaabkaasaan ka soo ikhtisaariyey ikhtasartu fiihi waxaan ku soo ikhtisaariyey kitaabkan qisma aladkaar qaybtii adkaarta ku saabsanayd yacnii kitaabkaasi qaybna ducay ahayd qaybna dikri bay ahayd qaybna ruqyooyin laysku dawaynayay ahayd oo intaba kitaabkiiyo sunnada laga qaadanayo waxaan qaybta adkaarta uga soo gaabiyey oo aan kitaabkan ugu soo koobay liyakuuna khafiifa alxamli fi alasfaar si u noqdo mid qaadashadiisu ay sahlan tahay oo fududdahay safarrada gudahooda yacnii ruux waliba jeebku ku ridan karaa waa iska sidan karaa waqad iqtasartu calaa matni dikri waxaan ku kaaftoomay dikriga matnigiisii ayaan ku kaaftoomay intii dikriga ahayd bes ayaan ku kaaftoomay oo xataa saxaabigii iyo yacnii sidii uu xadiiska ku soo naqliyey iyo tacbiirka noocaasa sheegi maayo waayo dadka qaarkood dee haddii loo qori lahaa xadiiskoo dhammaystiran waxaa laga yaabaa inaynay garteen inta la akhrinayo war intee baa subxi la akhrinayaa qaar baa laga yaabaa dee nebiga inay markaa waxaen sheegaan nebigaa sidan yidhi sala allahu aleyh wasalam ama saxaabiga iyo nebigaba ay wada sheegaan inay raacyaan hadda maaragta markaa si waxa weye ruux waliba u garto qadarka la akhrinaya intan keliya inay tahay ayuu ugu kaaftooda waktafaytu fii takhriijihi waxaan ku kaaftoomay takhriijka aan takhriijinayo bimacnaa takhriijku waa maxay masderkii kitaabka xadiiska meeshii lagu soo saaray iyo ciddii soo werisay in bukhaari baa soo weriyey ama muslim baa soo weriyey ama abu daawuud baa soo weriyey ama imaam axmed baa soo weriyey taasaa waxay tahay takhriij waxaan ku kaaftoomay bidikri masdarin aw masderayn in markaa waxaw masder keliya aan sheego ama laba masder aan sheego yanii kutubtii soo saartay yaa waxaa laga yaabaa laba ka mida ama mid inaan ku kaaftoomo mima wujida fi lasli oo ka mida wixii asalka laga helay asalka wuxuu sheegaya waxay tahay waa kitaabku ka soo gaabiyey waa kitaabkiisa adikru waadducaau waalcilaaju biruqa kitaabkiisaas weeye kitaabkaasoo asal ku magacaabaya kitaabka xadiisku wuxuu ku yaalla isagoo takhriijkiisu faahfaahsan yahay laakiin halkan wuxuu ugu tala galay caammadii xataa inay ka faa'iidaysan karto ayuu ugu tala waman araada macrifata asaxaabiyi aw ziyaadatan fi takhriiji ku kastoo doona saxaabiga inuu aqoonsado oo garto saxaabiga xadiiskan soo weriyey aw ziyaadatan fi takhriiji ama dheeraad takhriijka ee loo sii kordhiyo ya sidaa markaa doonaya fa calayhi birujuuci ila alasli waxaa saaran inuu asalkii u noqdo yacnii asalkii ha u noqdo fa calayhi ha laazimo birujuuci noqodka u noqonayo ilal asli asalka u noqonayo bimacnaa kitaabkaan ka soo gaabaya ha u laabto kaasuu saxaabigana ka helayaa cidda kale soo warisay iyo waxa laga yidhina uu ka heli karaa wa as'alu allaha caza wajalla biasmaa'ihi alxusnaa ilaahay waxaan weydiisanayaa caza ilaahay isagaa haaliba oo gacan sarreeya oo shay la mide oo shabbaha aanu jirin wajalla ilaahay isagaa weyn oo qadar ahaan iyo daata ahaanba u weyn waa laba jumlo muctaridataan ah oo madxi loo keenay biasmaa'ihi alxusnaa magacyadiisa wanaagga badan waxaan ku weydiisanayaa ku baryayaa ilaahay wa sifaatihi alculaa iyo sifooyinkiisa korreeya waxaan ilaahay ku baryayaa oo ku weydiisanayaa an yajcalahu khaalisan liwajhihi alkariim inuu ka yeelo mid u saafiya wejigiisa sharafta leh wa an yanfacanii bihi fii xayaatii wa bacda mamaatii iyo inuu igu anfaco sababta kitaabkan fii xayaatii noloshayda ee anfaco wa bacda mamaatii isaga sababtiisa uu igu anfaco geeridayda dabadeedna uu igu anfaco wa an yanfaca bihi iyo inuu ku anfaco man qara'ahu aw tabacahu kii akhriya ama taabaca aw kaana sababan fii nashrih ama sabab u noqda faafinta la faafinaya sabab noqon waxaan ilaahay ka baryaya isagana inuu ku anfaco marka kitaabka waa akhrinaynaa bal ducada markaysagaa sheikhana si wax inooga soo gaadhaan innahu subxaanahu waliyu dalika waalqaadiru calayh ilaahay isagaa xumaan ka nasahane weliyu daalik isaga arrinkaa u saaxiibo weli u ah oo debixin karo awood u leh inuu cid ku anfaco waalqaadiru calayhi isagaa awoodaya wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxammadin wacalaa aalih wa asxaabih ilaahay ha ku salliyo oo ha u naxariisto nebiga sala allahu alayh wasalam raxmatan maca tacdiim yacnii naxariis weynayni weheliso ama wa sala allahu wasalama ilaahay ha ammaano wasalama hana nabadgeliyo calaa nabiyina muxammadin nebigeenna muxameda calayhi salaatu wasalaam wacalaa aalihi iyo qaraabada nebiga sala allahu aleyh wasalam wa asxaabihi asxaabta nebiga sala allahu aleyh wasalam waman tabicahum iyo cidda raacday saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam biixsaanin xaalay ku samafalayaan oo samafal ku dheehan yihiin raacay ay multabisiina biixsaan samafal xaalay ku dheehan yihiin raacay ilaa yowmi iddiin ilaa maalinta qiyaamada laga gaadhaayo raacay ama maalinta abaalmarinta laga gaadhaayo raacay oo si qummanoo wanaagsan saxaabada nebiga sala allahu aley wasalam ha ammaano hana nabadgeliyo ama ha salaamo almu'allif xurira fi shahri safar caama tiscin wa arbacimia wa sheekhu khulaas ahaan wuxuu tilmaamayaa kitaabkan inuu mukhtasar yahay kitaab kaloo weyn oo uu baanu ka soo gaabiyey sababta u soo ikhtisaariyeyna wuu sheegay waa inuu noqdo khafiifa alxamli fi lasfaar ayuu marka ugu talagalay oo safaran waxadaran kitaab la sidan karo aan cuslayn oo aad u sahlan inuu noqdo ayuu ugu talagalay weliba markaa kutubtiisana aad waxa weeye ciddii waqaf oo kale u taabacaysa ama u nashrinaysa waa u fasixi jiray waa u fasixi jiray yani kama mancin jirin mid u diidi jiray maha lakiin wuxuu odhan jiray waa inaad waxba ka bedelin haddii aad daabacayso waad daabici kartaa lilwaqfi haddaad u daabacayso laakiin shardi waxa ah waxaad ka beddeshaa inaanu jirin sidiisa waa inaad ku nashrisaa saas yadaa buu odhan jiray matnigii dikrigu sheikhu ku kaaftoomay aadna waxa weeye culammada waa u qadarin jiray sheikhu waxaad ka garanaysaa dad baa culammada markaa casrigan joogo oo kale xoogaa iskala han weyn oo hadduu xataa caalim wax ka soo naqlinayo wuxuu wax ka soo naqliyaa un culammadii hore ya ayuu ka soo naqliyaa isagu waxa weye taqdiirka culammada uu qadarinayay aad bay u badnay waad arki doontaane axaadiista markuu sheegaayo yacni haaliban wuxuu ka soo rarayaa albaani alcalaamatu maxamed naasirdiin albani intuu heli karo ayuu ka soo raraya awqaadda qaarkoodna waxuu ka soo naqlinaya shiikhiisii cabdilcasiis ibnu baaz ayuu mawaadic xawaalay cashara maraat ama dhowr iyo toban noqon kara ama wax la mida ayuu ka soo naqlinaya fii bacdi alaxyaan marar aan badnayn oo naadirana wuxuu ka soo raraya labada arna'uud shucayb alarna'uud iyo cabdulqaadir alarna'uud yacnii culammada markaa casrigan siduu u qadarin jiraa ka muuqata shiikhiisa ibnubaasna aad buu ula dhacsanaabaa waxaa jira risaale xataa uu ka qoray su'aalaat ibnu wahfin ya lilimaam almujadid cabdulcasiis ibnu baas waa risaale uu leeyahay as'iladii uu weydiiyey ayuu risaale ahaan u daabacay risaale ahaan ayuu u daabacay kitaabkani wuxuu koobsanayaa axaadiis fara badan ayuu koobsanaya waxaanu markaa leeyahay abwaab badan buu leeyahy abwaab badan ayuu leeyahy baabka wuxuu ka kooban yahay boqol iyo labiyo soddon baab ayuu ka kooban yahay xagga axaadiistana laba boqol iyo siddeed iyo lixdan xadiis ayuu koobsanaya axaadiista bacdi ka mida waa laysku khilaafay laakiin sheikhu siduu ku qancay oo mashaayikhda qaarkood uu ka soo naqlinayo inay kuweeyeen ayuu markaa waxa maray axaadiisaan badnaynoo naadira aad u qaliil ah oo laysku khilaafay sixadooda ayaa jirta in sha allahu qaarkood waa baraarujin doonnaa waa baraarujin doona marka wuxuu ku dadaalayey wax aan saxiix ahayn inaan u sheegin oo dadka ku faafin ayuu ku dadaalayey dad baa waxay sheegayaan waxay noqotaa waxaynay u aaba yeelin sixadiisana aynay garanayn caalim saxiixiyeyna aynay ogeyn ayaa laga yaabaa inay iska nashriyaan oo iska sheegaan abiicaa sheikhu ma lahayn dabiicadda waxa uu soo aroorinayo walow axkaam bayaan laga qaadanoo adkaar ba ha noqotee daciif inay noqoto way iska jiri jireen halka mashaayikhda qaarkood laga yaabo waxay ku saabsan cibaadaat iyo adkaar inay soo arooriyaan saxiix iyo daciifba oo ay dabeedna yidhaahdaan fadaaisha axaadiista daciifka waa loo cuskan karaa ya oo dhibi kuma sugna yacni sidaas marka ay cuskadaan wuxuu ku dadaalayay isagu sixada inuu ku dadaalo ayuu ku dadaalayay waxaanu ahaa markaysaga sheekh sunnada u gargaaraya oo sidaa macruuf ku ah ayuu ahaa culammadana aad iyo aad u qadarinaya oo maqaam weyn culammadu ay ku leeyihiin maanta marka waxa weyaan yani waxa dhacda dadka qaarkood inay dhibsadaanba markaysaga in la yahay albaani baa xataa saxiixiyey ilaa ay soo baxeen hadda qaar odhanaya yacni dariiqada markaa sheikhu ku sugan yahay albaani dee ma ahba dariiqadii culammadii mutaqadimiinta ahayd oo yacni waxa weeye markaa dariiqo kale uu ku sugan yahy waxaa lala soo baxay wax ku saabsan dariiqatu mutaqadimiin waalmutaakhiriin baa kala duwan marka mutaakhiriinta lama ictimaadi karo mar hadday khilaafeen dariiqadii mutaqadimiinta waana dacwa iyo sheegasho cindiyaadkooda ka ahaaday aan asal lahayn weeyi waxaanay marka uga jeedaan yani in waxa weeye aan marka albaani marka aan la ictimaadin ama waxba laga soo naqlin ayay uga jeedaan ilaa qaar waxa weyaan aqoontoodu ay liidato ay isku dayeen inay marka waxa takhriijaadkiisii inay marka yidhahdaan waa tacaqubaynaa oo ay marka waxa yani marka yidhahdeen waa dabagelinaa aqoon ay ku dabagalaan oo ku tacaqubaanna ma laha ya qofku haddii waxa weeye cilmiga cidda markaysaga aqoonta uleh uu uga dambeeyo oo dee waxaweye iyaga uu dabagalo dee wuxuu noqonayaa sharaf baa ku jirta laakiin haddaanu aqoontiina lahayn ciddii aqoonta lahayd inuu dabagalana diidaayo waa anafa iyo santaag uu ka samaynayo uu doonaayaba inuu la beretimo waa iska cajiib waxaa dhacday nin baaxis ah oo casrigan ragga jooga ka mid ah ayaa waagii hore wuxuu ahaan jiray mid albani iska dabagala kadib buu markaysaa haddana markaa waxa weye albani ku kacay waxaabuu qoray rasaa'il buu qoray mustadraku tacliil iyo markaysaga la yidhaahdo u yidhaha irwaa'ulkhaliilkaan dabagelaya siduu ula hadlayo markuu sheekha markaa isleeyahay naqdi waxaad mooddaa sheekh caalimoo inaan ardaya oo uu tarbiyaynayo oo edbinaayo la hadlayaad mooddaa inuu la hadlayo siduu la hadlayo saasaad mooddaa markaasuu tacaalum markaa samaynaya yacni aqoontana marka waxa weeye aqoon fiicanoo uu xadiiskii u leeyahay marka waxaa ma jirto iska cajiib yacni baaxisiinta qaarkood baa u jawaabo waxay fadeexadiyeen markiisa markaa yani xasiiladiisiina aad iyo aad u liidata bay aad iyo aad u fadeexadiyeen calaa kulli xaal sheikhani wuxuu ahaa sheikh culammada markiisa markaa qadarinaya culamada raasikiinta ah yani daba jooga ayuu ahaa yani dalaa'isheeda wax ka midana waynu markaa tilmaannay sheikhu ilaahay buu baryayaa ducadiina khasa wa camma marka koowaad naftiisu ilaahay uga baryey isagoo ku tawasulaya asmaada ilaahay wanaagga badan iyo sifaatka ilaahay koreeya inuu camalkiisan ka yeelo mid khaalis wejigiisa u ah waxaa la sheegay shiikhu inuu aad ugu celcelin jiray ducada allahuma ajcal camalii kullahu khaalisa liwajhik yacni camalkayga mid wejigaaga uu khaalisa ka yeelo waxaana laga soo naqliyaa noocaasoo kale duca ah cumar bnu khataab allahuma ajcal camalii kullahu saalixan wajcalhu liwajhika khaalisan inuu sidaa cumar bnu khataab radia allahu canhu wa ku ducaysan jiray wuxuu ilaahay ka baryayaa inta uu nool yahay iyo geeridiisa dabadeedba inuu ilaahay ku anfaco ayuu ilahay ka baryaya waayo fi dunya walaakhira nafci waa lagu baahan yahy dadka qaarkood yani ducadoodu adduunyunbay ku saabsan tahay waana khaladtaas ducadu waa inay aakhira u badataa ya laakiin adduunyo keliya inaad ku ducaysato dee waxa weeye markaa ma fiicna wuxuu kale u duceeyey cid kastoo kitaabkan akhrida ama taabacda ama nashrida ama faafisa ayuu marka u duceeyey inuu ilaahay ku anfaco waxaanu ku khatimay ducadiina salliga ayuu ku khatimay fadludikri wuxuu hormariyey sheikhu fadlu dikriga fadligiis saynu soo sheegnay dikriguna wuxuu u qaybsamaa mutlaq iyo muqayad marka wuxuu inoo keenayaa nusuuso caam ah oo si mutlaqa dikriga u ammaanaya ama u amraya ayuu soo aroorinaya adkaaraha muqayadka ee wakhti ku qaydanna dib buu ka keenaya in sha allahu tacaala qaala allahu tacaala fadkuruunii adkurkum ilaahay wuxuu idhi xusa waan idin xusaya aljazaa min jinsi alcamal abaalmarintu waxay ahaatay noocii camalku ahaa hadday ku tidhaahdo waxaad ii samaysaan kuu samaynayaa soo shay weyn maah aha waa shay aad iyo aad u weyn ilahay wuxuu u ballanqaaday cidda xusta inuu xusayo iyadoo ilaahay khalqiga isagu abuurtay addoommadiisi ay yihiin ayuu wuxuu amrayaa inay xusaan waxaanu u ballanqaadayaa inuu xusi doono hadday xusaan washkuruu lii aniga ii shukrinaqa walaa takfuruun ha iga kufriina bimacnaa nicmadayda ha ka abaalka darina xaqaygana ha dafirina markaa dikrigii waa layna amray oo si caama ayaa laynoo amray axaadiis mawduucaa sii caddaynaysaana waa jirta oo inoo keeni doonaa xadiiska xadiisulqudsiga inoo soo socda oo aayadda sii fasiray weliba shukri naqa laftiisa ilaahay ciddii u shukri naqda waa u shukri naqaa waayo asmaadiisa waxaa ka mid a shakuur iyo shaakir yacnii waxaa weeye ilaahay waa shukri naqaa bimacnaa ciddii wanaag u samaysa oo khayraad iyo wanaag la timaadda abaalmarin wanaagsan buu ilaahay kaga abaalmariyaa wanaaggiisana waa xusaa oo waa sheegaa yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow udkuru allaha dikran kaiira allah xusa dikran xus kaiiran fara badan ilaahay xusa waxaa layna amrayaa xuska ilaahay in la badiyo oo in badan ilaahay la xuso wuxuu allah yidhi wadaakiriina allaha kaiira wadaakiraat markii laga warramayey cidda islaamnimada iyo iimaanka iyo wanaagyada ku sugan awsaaf badan baa laysdaba dhigay waxaa ka mid ahaa wadaakiriina allaha kaiira wadaakiraat kuwa markaa ragga ah ee ilaahay in fara badan xusaya wadaakiraat iyo kuwa ilaahay in fara badan xusaya ee dhadig ee dumarka ah acadda allaahu lahum makfiratan ilaahay wuxuu u diyaariyey dembidhaaf wa ajran iyo ajar ajarkaasoo cadiiman weyni badan marka ilaahay wuxuu inoo sheegayaa xuska ilaahay in fara badan la xuso in lagu helaayo laba shay kow dembi dhaaf in lagu helaayo waayo ruuxu kama madhnaanayo dembi kollayba dembi waa ku dhacaya marka dembiyadii ilahay waa kaga dhaafaya mar labaadka wuxuu ku helayaa ajar weyn ajar yar maaha waa ajar weyn yani waxaa la yaqaanaa cidda weynaan cid ku sifaynaysa hadday tahay cid weyn waxa ay weynaanta ku sifeeyeen wuxuu noqonayaa wax aad iyo aada u weyn waayo nisbada cidda weynaanta ku sheegtaa kala duwan iminka haddii ilmo yari yidhaahdo waxaan arkay wax weyn baan arkay waxaa laga yaabaa waxaas inaanu saa u weynayn isaga intaasaa la weyn waxaa laga yaabaa qof markaa waxyaalo badan aan arag oon waayo arag badan ahayn laakiin da'diisu yaro roon tahayba inuu waxyaalaha qaarkood markuu arko weynaysto ruuxii laakiin wax fara badan arkay waxaa dhici karta dee waxa weynaanta uu ku tirinayaa inay taa ka sii weynaato ilaahay khalqigaba abuurtay oo cid kastaba ka weynaa makhluuqoo dhanna isagu abuuray ayaa wuxuu ku sifeeyey ajarka uu bixinaya arrinkaa ku bixinayo inuu ajar weyn yahay acadda allaahu lahum makhfirata wa ajran cadiima waxaa ku soo arooray xadiis in nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam xadiis macnihiisu yahay hadduu ninku toosiyo ehelkiisa habeenkii habeenkii insaqda dhexe kiciyo ama soo dhowaadka oo dabeedna markaa ay tukadaan labaduba laba ragcadood ay tukadaan waxaa lagu qoraa kutiba fi daakiriina allaha kaiira wadaakiraat kuwa ilaahay in fara badan xusaya inay ka mid yihiin ayaa lagu qoraa saasuu nebigu sal allahu aleyh wasalam xadiis ku sheegay waxay kaloo culammada qaarkood ay yidhaahdeen sida ibnu salaax sheikha la yidhaahdaa shakhsigu hadduu joogteeyo daa'imo adkaarta soo aroortay ee sugan subax iyo galabba hadduu joogteeyo wakhtiyada kala duwan iyo xaaladaha kala duwan habeen iyo maalinna la yimaado dikriga kaana min addaakiriina allaha tacaala kaiira wadaakiraat wuxuu ka mid noqonayaa kuwa ilaahay in fara badan xusaayey ayuu ka mid noqonaya nawowi wuxuu ku soo rarayaa kitaabkiisa aladkaar ayuu hadalkaa ibnu salaax ku soo guurinaya waxay kaloo culammada qaarkood ay sheegeen sida taabiciinta qaar laga soo wariyey ruuxa shanta salaadood si wanaagsan u tukadaa waxa uu noqonayaa min addaakiriina allaha kaiira wadaakiraat allah wuxuu yidhi wadkur rabbaka fii nafsika tadarucan wakhiifa wadkur xus rabbaka rabbigaa xus fii nafsika naftaada ka xus bimacnaa hoos u xus tadarucan wakhiifa xaalaad isdhuldhigayso oo isdullaynayso wakhiifatan iyo xaalaad baqayso ilaahay xus oo cadaabka ilaahay ka baqayso wa duuna aljahri ay wa mutakaliman bikalaamin duuna aljahri iyo xaalaad ku hadlayso hadal codka sarreeya ka hooseeya oo min alqawli odhaah ah xaaluu min alqawli odhaah yahay bilguduwi gelin horeedada xus walaasaal iyo gelin dembeedada walaa takun ha noqonin min alghaafiliin kuwa moog ha ka mid noqon kuwa khaflada ku suganee moog oo aan ilaahay xusaynin kuwa ha ka mid noqon xuska ilaahay la xusayo in sare loo xuso iyo in hoos loo xuso labada mid walba waa jirtaa waxaana fadli badan in ilaahay hoos loo xuso saasaa fadli badan in lala qayliyo waxaa ka fadli badan israarka la siraysanayo hoos loo dhigaayo ayaa ka fadli badan liannahu abcadu can iriyaa istuska waa ka fogaansha badan yahay ikhlaaskana waa u dhowaansha badan yahay dadka qaarkood waxay sameeyaan in carabkaba aynay dhaqdhaqaajin ee qalbiga ay doonaan dikriga inay ka dareeriyaan ama qalbiga ka xasuustaan dariiqada caynkaasa dadka qaarkood ayaa sameeya laakiin culammadu waxay sheegeen dikri ilaahay la xusayo noqon mayso haddaan lagu dhawaaqin oo xaraf walba makhrajkiisii aan laga soo bixin waa in la akhriyaa oo xaraf walba meeshuu ka soo bixi jiray laga soo saaraa laakiin haddii qalbigu laga xusuusto waxay noqonaysaa nooc tafakurah ee dikri ilaahay la xusay oo fadligii dikriga yeelanaya noqon mayso laakiin waxay noqonaysaa nooc tafakuray noqonaysa hoos ama ha loo yidhaahdo ama kor ha loo yidhaahdee waa in kollayba yacni la akhriya kelimaadkii iyo jumalkii dikriga noqonayey waana in markaa waxa weeye la akhriya xaraf walba halkiisii laga soo saara aayaddanna daliil uma aha in la yidhaahdo qalbiga keliya inaan ka xuso baan u daliishanaya fii nafsika daliil iigu jiraa la yidhaahdo taasi sax noqon mayso waayo fii nafsika muraadka looga jeedaa waxay tahay siran ilaahay u xus waxaana caddaynaysaa wa duuna aljahri min alqowl maadaama jahrigii muqaabila ay u tahay oo muqaabila aljahri ay tahay codkii in sare loo qaado sida marka muqaabilka u ahee ka horjeeda waxay noqonaysaa si siri ah in hoos loo akhriyo ayay noqonaysa waraadka looga jeedaa waa hoos u akhrin ila waxaa loo qaybiyey jahri iyo yani marka fii nafsika marka fii nafsika waxaa looga jeedaa sirigii baa loo jeeda marka qalbiga keliyaan ka xusayaa daliil aayadda uguma jiro wakada xadiiska inoo iman doona man dakaranii fii nafsii dakartuhu fii nafsii waxaa looga jeedaa siran baa laga tilmaamaya saynu u tegi doonno insha allah aayaddu waxay sheegaysaa marka ilaahay la xusayo aadaabta lala imanayo inay ka mid tahay tadaruc iyo khiifa waa in la isdulleeyaa oo khuduuc iyo isdullayn iyo isdhuldhig waa in lala yimaadaa tadallul waana in lala yimaadaa khawf ilaahay laga baqanaayo cadaabkiisa laga baqayo taasna waa in lala yimaada oo la xasuustaa cadaabka aakhiro awqaadda waxaa laynoo sheegay gelin horeedada iyo gelin dambeedada yacnii awqaaddaa si gaara in laynoo amrayo inaynu ilaahay xusno marka adkaaru sabaax walmasaa in lala yimaado ayaa soo gelaysa hafladana waa laynaga reeba wa qaala sal allahu alayh wasalam mathalu aladii yadkuru rabbahu waladii laa yadkuru rabbahu mathalu lxayi walmayit rasuulku wuxuu idhi sala allahu aleyh wasalam mathalu aladii kii tusaalihiisa yadkuru rabbahu xusayay rabbigii ka ilaahay xusaya tusaalihiis waladii laa yadkuru rabbahu iyo kii aan ilaahay xusayn tusaalihiisu mathalu mathalulxayi waalmayit waxay la kala tusaale yihiin sidii mid nool iyo sidii mid dhintay ruuxa ilaahay xusaya wuxuu la mid yahay mathalu lxay mid nool buu la mid yahay kaan ilaahay xusayna wuxuu la mid yahay waa mathalu mathalulmayit sidii mid dhintay oo kale ayuu la mid yahay xadiiska bukhaari baa saxiixiisa ku soo wariyey min xadiisi abi muusa alashcari waxaa kaloo xadiiska soo wariyey muslim laakiin lafdiga ayuu ka bedelan yahay sidan oo muslim isagu wuxuu u soo wariyey mahalu lbeyti aladii yudkaru allahu fiihi waalbeyti aladii laa yudkaru llahu fiihi mahalu alxayi waalmayit guriga ilaahay lagu xusaayo tusaalihiisa iyo guriga aan ilaahay lagu xusayn waxay ka kala dhigan yihiin sidii mid nool iyo sidii mid dhintay isagu sidaas usoo wariyey waxaa dhici karta xadiidka makhrajkiisu waa mid keliye nebigu sala allahu alayh wasalam labada masalba inuu sheegay dabeed marba mid inuu abuu muuse ka xikaayoodo u sheegay dabeedna markaa qolaba ay mid ahaan uga warisay ama raawi ka dambeeyey inta labadaba loo sheegay marba mid yacni markaa uu sheegay riwaayada kalena muslim baa saxiixa ku soo wariyey labada waa saxiix wax idiraabaa ah ku jirana la odhan maayo waayo wuxuu aqbalayaa in labadaba nebigu sala allahu aleyh wasalam uu sheegay ou markaa tilmaamay marka waxa weeye maanic ku sugani ma jiro dabeedna marka waxa weeye abu muuse marba mid sheegay ama raawi ka dambeeyey marba mid sheegay tashbiihaasi waa cajiib waxaa la garanayaa ruuxa nool iyo ruuxa dhintay xagga tasarufka iyo nafciga uu wax anfacayo inay ku kala duwan yihiin oo ruuxii noolaa waa tasarufaya waa dhaqdhaqaaqaya waxbuu samaynaya waxbuu anfici karaa ruuxa dhintayna dee wax tasarufa male marka ruuxa aan ilaahay xusayn inuu meyd oo kale ka dhigan yihi waxay tilmaamaysaa nafci darada inuu kala mid yahay meydka inuu kala mid yahay jihada lagaga matelaya waa xagga nafciga iyo intifaac guriga xaggiisa marka laga eegana gurigan ilaahay lagu xusayni wuxuu ka dhigan yahoo kale maalu meyt meyt oo kale ka dhigan kaannahu qabri oo kale uu yahay gurigani oo sida qabrigu u yahay buyuutlmawta qubuurtu siday u tahay guryihii dadka dhintay ayuu gurigan aan ilaahay lagu xusayni shabahayaa xabaalihii amwaaddu ku sugnaayeen oo kale ayuu la mid yihi waatii xadiis ku soo aroortay in nebigu yidhi sal allahu aleyh wasalam laa tajcaluu buyuutakum maqaabir guryihiinna xabaala ha ka dhigina waayo shaydaanku waa ka cararaa guriga suuratulbaqara lagu akhriyo waa ka cararaa bimacnaa cibaado la'aanta iyo dikri la'aanta iyo salaad la'aanta mid xabaasha shabaha ha ka dhigina oo xabaalahoo kale la mida macnahaas ku saabsan maalu aladii yadkuru rabbahu waladii laa yadkuru rabbahu maalu xayi waalmayit shaacir baa qaatoo gabay buu ka dhigay wuxuu yidhi fanisyaanu dikri illaahi mowtu quluubihim wa ajsaamuhum qabla alqubuuri qubuuru wa arwaaxuhum fii waxshatin min jusuumihim walaysa lahum xata annushuuri nushuuru xuska ilaahay in la ilaawaa waa dhimashadii qalbiyadooda jidharkooduna xabaalaha ka hor baabay xabaale iska yihiin intaan xabaalba la gaadhin horay xabaal isaga ahaayeen xus ilaahay bay ka madhnaayeen wa arwaaxuhum fii waxshatin min jusuumihim nafahoodu waxay kaga sugan tahay waxshad iyo markaa bimacnaa cidlannimo ayay dareemayaan iyo baqasho jidharhkooda yacnii wehel kuma qabto mar haddii dikriga ka maran yahay meel baa maran walaysa lahum xata nushuuri nushuuru ilaa soo saarista laga gaadhayana soo saar ma leh ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب أعناقهم ويضرب أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى قال ذكر الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم نبي وحول عليه الصلاة والسلام alaa unabi'ukum maydinka warramaa bikhayri acmaalikum camalladiinna kuwa ugu khayrka badan maydinka warramaa alaa unabi'ukum alaadu waa litanbiih waa baraarujin bay u sugnaatay hooyaay maydinka warramaa bikhayri acmaalikum camalladiinna kuwa ugu khayrka badan maydinka warramaa wa askaaha cinda maliikikum wa askaaha camalka ugu dahirnaanta badan oo ugu wanaagga badan ma idinka warramaa cinda maliikikum boqorkiinna idin mulkiya ee idin leh agtiisa ugu wanaagga badan ee ugu dahirnaanta badan camalka ugu wanaagga badan ee ugu dahirnaanta badan ma idinka warramaa maliik iyo melik iyo maalik mid walba waxay tilmaamaysaa dulmulki laakiin waa si kale xeldheeraansha badan yihiin melik iyo maliik waxay sheegayaan waa kii boqorka ahaa mulkinayeyna marka boqor kasta wax waa mulkiyaa laakiin mid kastoo wax mulkiyaa boqor ma aha laakiin mid kastoo boqor ahoo melik ah ama maliik ahi maalikna waa yahay marka maliik iyo melikba ablaq ah alaa unabbi'ukum hooyaay maydinka warramaa bikhayri acmaalikum camalladiinna kuwa ugu khayrka badan maydinka warramaa wa askaaha kuwa ugu tahirnaanta badan camalladiinna waxa ugu dahirnaanta badanna maydinka warramaa ee ugu wanaagga badan cinda maliikikum ka idin mulkiyayo idin lehe boqorka idin ah agtiisa camalka ugu dahirnaanta badan badanee ugu wanaagga badan maydin sheegaa maliik waxaa looga jeedaa boqorka idin mulkiya weeye waa ka mulkiga u saaxiibkaa ee boqorka ah ee idin mulkiya idin leh allah baa loo jeedaa camalka allah agtiisa ugu wanaagga badan maydin sheegaa wa arfacihaa camalka ugu korraysiinta badan maydin sheegaa fii darajaatikum derajooyinkiinna jannadana camalka idinku korraysiinta badan ee korraynta badan idiin sababaya maydin sheegaa wa khayrin lakum idinka khayr badan min infaaqi adahabi waalwariq inaad dahab iyo fiddo baxsataan fiddadu waa macdanta markaysa markaa silfarta la yidhaahdo yacni markaa macdanta weeye oo lacagta markaa daraahimtu ka samaysnaan jirtay waa nooc macdan ah dahabkaa ka qaalisan marka lacagihii qaarna waxay ka samaysnaan jireen dahab qaarna waxay ka samaysnaan jireen fido wariqaasay ka samaysnaan jireen noocan kaatunadana laga sameeyo kaatunadan cadaad yacni markaa qaar ka mida waxaa laga sameeyaa fida laga sameeyaa waa maadada cad ee macdanta ah way ka jabantay dahabka laakiin waa nooc macdana wa khayrin lakum idinka khayr badan camal idinka khayr badan ma idinka waramaa min infaaqi dahabi inaad dahab baxsataan oo sadaqadaysataan walwariqi iyo inaad fido baxsataan oo sadaqadaysataan fidadaasi ha ahaato mid la garaacay oo laga dhigay lacag ama ha ahaato midaan markaa la garaacin oo lacag laga dhigin tay doonta ha noqoto wa khayrin lakum iyo camal idinka khayr badan ma idinka warramaa min an talqaw caduwakum inaad la kulantaan cadowgiinna gaalaad aad la kulantaan fa tadribuu aad garaacdaan acnaaqahum qoorahooda aad garaacdaan oo kurka ka jartaan oo laysaan wayadribuu iyaguna garaacaan acnaaqakum qoorihiinna ay garaacaan oo qoorta idinka jaraan oo idin laayaan camal idinka khayr badan ma idinka warramaa waa cajiib khayr waxaa loo jeedaa ismu tafdiil asalkeediina waxay ahayd biakhyara ayaa macnuhu dhacayay biakhyari acmaalikum akhyar waa tafdiil waa ismu tafdiil akhyar laakiin eh, isticmaalka badan ee khayr la isticmaalay iyo shar ayaa labadaba hamsada looga tuuray ee eh, labaduba asalkoodu wuxuu ahaa akhyaru iyo asharu ayuu ahaa marka camal intaasoo dhan idinka khayr badan camaladiina ugu khayr badan ilaahay agtiisa ugu wanaag badan derajooyinkiina ugu koryeelis badan idinka khayr badan inaad sadaqa dahab iyo fido baxsataan idinka khayr badan inaad cadowga gaalaad la dagaalantaan oo kurka a ka gurtaan iyaguna kurka idinka guraan oo idin laayaan camal idinka khayr badan ma idiin sheegaa ayuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam qaaluu bala waxay yidhaahdeen haa rasuulka ilaahayow nooga warran bala akhbirnaaba macnuhu dhacaya nooga warran qaala dikru llaahi tacaalaa nebigu wuxuu yihi calayhi asalaatu wasalaam wa xuska allah a ah xusaysaan weeye yacni allah haddaa xustaan intaasoo dhanba waa idinka khayr badan yihin xadiiskana waxaa soo wariyey tirmidi iyo ibnu maajah ayaa soo wariyey waana min xadiisi abi abidardaana magaciisa waxaa la jiray cuwaymir ayaa magaciisa la odhan jiray cuwaymir ayaa magaciisa loodhan jiray xadiiskana sheekh albaani waa saxiixinaya muqbil ibnu haadi lwaadicina waa saxiixinaya xadiidkan waxaa laga qaadanayaa fadliga uu leeyahay xuska ilaahay la xusaya dikrullaahi tacaala dikru waa masdar loo idaafeeyey ciddii dikrigu ku dhacayey oo la xusayey xusku wuxuu ka dhacayaa addoonka cidda la xusayaana waa allaah marka ina allaha xustaan way idinka khayr badan sadaqo dahab iyo fida inaa baxsataan waa idinka khayr badan tahay inaa cadowga gaalaad la jihaadaan oo la dagaalantaan oo allaysaan iyaguna idin laayaan way idinka khayr badan tahay camaladiina kale bikhayri acmaalikum camaladiina kale waa idinka khayr badan tahay derajooyinkiinana waa u koryoolis badan tahay derajooyin aada u koreeya ku gaadhaysaan xuska ilaahay xusaysaan marka waxaa laga qaadanaya fadliga dikrigu siduu u weyn yahay baa laga qaadanaya xuskiina waxaa allah laga xusayaa afka iyo qalbiga labada mid walba waa laga xusaya qalbiga in laga xuso oo laga tadaruco oo ilaahay laysu dulleeyo oo lagu khushuuco oo waxa la odhanayo markaa loo fiirsado oo iyadoo cabsi ruuxu dareemayo allah xuso afkana marka uu kaga dhawaaqo waxa uu afka ka odhanayo iyo waxa qalbiga ku suganna ay iswaafaqsan yihiin yacni jidhkii kale uu jiidhicoodo indhihu ay ilmeeyaan intaasoo dhan waxa weeye jawaarixdii in laga xusayo iyo xubnihii in markaa qalbigii laga xusayo in afkii laga xusayo intuu waa soo gelis haddii qalbigu iska laahi yahay oo mashquulsan yahay laakiin afka uu ka xusaayo markaana fadli waa ku helaya laakiin waxaa ka fadli badan marka intuba iswaafaqaan baa fadli badanoo afdal ah ilaahay dartiina xuskaasi u dhacayo haddaan ilaahay dartii loo xusaynin ee istusnimo loo xusaayo waa lagu cadaab mudanaya oo yacni markaa istusnimada iyo inuu markaa waxaweye qofku in lagu ammaano uga jeedo oo dadka agtooda sharaf inuu kaga helo uga dan leeyahay waa arrin marka uu ku cadaab mudanaayo weeye ee waxa weeye xuskan iyo cibaado oo dhanba fadli waxay ku yeelanayaan marka ikhlaas ay ku dhacdo oo niyo ilaahay dartii ah loola yimaado aan ujeeddo kale inaba laga lahayn marka fadliga dikriga xadiisku waa tilmaamaya waana ku cadiyey wa qaala sala allahu aleyh wasalam yaquulu llahu tacaala wuxuu kaloo nabigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam yaquulu allahu tacaala allah wuxuu yidhi ana cinda danni cabdii bii ana anigu cinda danni cabdii bii addoonkaygu malaha uu iga malaysto agtiisaan ku sugnaa bimacnaa malaha wanaagsana addoonkaygu iga malaysto waa iga helayaa oo hadduu ilaahay dembidhaaf weydiisto ou malaysto in ilaahay u dembi dhaafaayo waa u dembi dhaafayaa hadduu toobad keeno oo towbadda in laga aqbalayo u niyeystana ou sidaa malaystana oo uu rajeeyo ilaahay naxariistiisana waa helayaa qabuulkii towbadda laga aqbalayay camalka marka in laga aqbalo camalka wanaagsan hadduu camalkii wanaagsanaa la yimaado oo si saxa ah ula yimaado una rajeeyo camalka wanaagsan in laga aqbalaayo ajar weynna lagu siinaayo uu sidaa niyeysto waa helayaa oo waxaa yacni loo ballan qaaday malaha wanaagsana uu rabbi ka malaysanayo in loo fulinayo yaquulu allahu tacaala ilaahay wuxuu odhanayaa yani wuxuu yidhi ana cinda danni cabdii bii ana anigu cinda danni cabdii addoonkaygu malaha u iga malaysto agtiisaan ku sugnahay bii aniga iga malaysto bimacnaa waxa wanaagsan u iga maleeyo waa iga helayaa hadday toobad aqbal tahay hadday abaalmarin wanaagsan tahay hadday dembi dhaaf tahay hadduu toobad keeno oo u maleeyo in toobadda laga aqbalayo hadduu camal wanaagsan la yimaado oo u maleeyo camalka wanaagsan in abaalmarin wanaagsan iyo ajar wanaagsan laga siinayo waa helayaa oo ilaahay waa waa siinaya wa ana macahu idaa dakaranii anigu la jirkiisaan ahaaday markuu ixiso waxaan markaa la jirkiisa ku ahaaday yacni bilicaana inaan kaalmaynayo inaan waafajinayo inaan markaa waxa weeye taageerayo inaan u gargaarayo inaan ilaalinayo baan kula macahay oo ku weheliyaa fain dakaranii fii nafsihi fain dakaranii hadduu ixuso addoonku fii nafsihi naftiisa iga xuso dakartuhu fii nafsii yacni markaa xagga daatadaydaan ka xusaa yacni gaarnimadiisa hadduu i xuso aniguna gaarnimadaydaan u xusaa hadduu gaar ahaantiisa ii xuso isagoo gaar ah oo keligii ah aniguna si gaaraan u xusaa wain dakaranii fii mala'in dakartuhu fii mala'in khayrin minhum wain dakaranii hadduu i xuso addoonku fii mala'in koox agtooda hadduu iga xuso yacni jamac dadka ka mida hadduu iga ag xuso dakartuhu fii mala'in koox baan ka ag xusaa iyo jamac kooxdaasoo khayrin minhum iyaga ka khayr badan kuwii iga ag xusay ayaan ka ag xusaa bimacnaa jamac malaa'iga ayaan agtooda ka xusaa wain taqaraba ilaya shibran taqarabtu ilayhi diraaca wain taqaraba ilaya shibran hadduu ii soo dhowaado xaggayga shibran taa ka qadar la'eg uu ii soo dhowaado taqarabtu ilayhi diraaca waan u dhowaadaa xaggiisa diraacan dhudhun baan u dhowaadaa bimacnaa intuu ii soo dhowaaday in ka badan ayaan u dhowaadaa sawaab ka badan camalkuu la yimina waa siiyaa wa in taqaraba ilaya diraacan hadduu ii soo dhowaado dhudhun in la egna taqarabtu ilayhi baacan waxaan u dhowaadaa baac baan u dhowaadaa baac ayaan u dhowaadaa bimacnaa in markaa ka badan intuu ii soo dhowaaday ayaan markaa u dhowaadaa wain ataanii yemshii hadduu ii yimaado xaaluu soconaayo ataytuhu waa u tagaa harwalatan xaalan markaa degdegaya ayaan u tagaa harwalada asal ahaan waxaa la yidhahdaa guclayntaa la yidhaahdaa waxaa laga tilmaamayaa bimacnaa camalka uu la yimi abaalmarin ka badan ayaan markaas siiyaa raxmaddaydana waxaan ugu dhoweeyaa si ka badan siduu igu soo dhowaaday baa naxariistaydana ugu dhoweeyaa ayaa laga tilmaamayaa xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey shibriga waxaa la yidhaahdaa waa suulka iyo faryarada inta u dhaxaysa ayaa waxaa la yidhaahdaa shibri fii lugati alcarab saasaa lagu yidhahdaa suulka caaradiisa iyo faryarada caaradeeda inta u dhaxaysa ayaa waxaa la yidhaahdaa shibri waa taako diraacana waxaa la yidhaahdaa waa fardhexada caaradeeda ilaa laga gaadhaayo xusulka ama suxulka yacni inta u dhaxaysa ayaa waxaa la yidhaahdaa dirac dhudhunna intaasaa la yidhahdaa baacana waxaa la yidhaahdaa labada gacmood marka waxa weeye gudub loo kala bixiyo oo sidaas markaa loo kala jiido labadaa gacmood iyo intaa u dhaxaysa ee markaa waxa weeye labada gacmood dhexdooda ah ee jidhka ah iyo labadaa gacmood oo iyaguna gudub u kala baxsan intaasaa waxaa la yidhahdaa baac ayaa la yidhahdaa baac ayaa la yidhahdaa sida badanna qofka joogiisa baacu waa la eg yahay harwaladu waa degdega weeye waa sida marka waxaweyn yani guclaynta ayaa asal ahaan loo isticmaalaa xadiidkan waxaa la yidhahdaa xadiisulqudsi baa la yidhahdaa oo xadiidka midna waxaa la yidhaahdaa xadiis nabowi oo waa hadalka nebigu calayhi asalaatu wasalaam isagu uu yidhaahdo oo la odhanaayo qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam kada wa kada sida xadiiska aynu soo marray wa qaala sala allahu aleyh wasalam alaa unabi'ukum bikhayri acmaalikum waa xadiis nabawi waana hadalkii nebiga weeye xadiisna waxa weeye nebigu calayhi asalaatu wasalaam wuxuu u tiirinayaa ilaahay buu u tiirinayaa allah inuu yidhi ayuu u tiirinayaa yaquulu allahu tacaala kada ama qaala allahu tacaala kada ilaahay baa saa yidhi ama ilaahay baa saa odhanaya ama qaala allahu tacaala fi ma yarwiihi ama qaala rasuul sala allahu aleyh wasalama fi ma yarwiihi can rabbihi yacni saasoo kalea la odhanaya hadalka marka loo tiiriyo oo nebigu u tiiriyo calayhi asalaatu wasalaam inuu ilaahay yidhi ama inuu ilaahay ka soo warinayo ka waxaa la yidhaha xadiisulqudsi baa la yidhahdaa kanna waa noocaas weeye xadiisulqudsi marka allah wuxuu sheegay addoonku malaha wanaagsane waa allah ka malaysto iyo rajada wanaagsane uu rabbi ku qabo inuu ilaahay u fulinayo marka in malo wanaagsan ilaahay laga malaystaa laga qaadanaya khaasatan weliba rajada waxaa la haalib yeelayaa marka qofka geeridu ku soo xaadirto laa yamuutanna axadukum ilaa wahuwa yuxsinu danna birabbih nebigu calayhi asalaatu wasalaam xadiidka saxiixa wuxuu yidhi midkiin yaanu dhimanin isaga oo malaha uu allaah ka malaysanayo wanaajinaya mooyaane xaaluu wanaajinaya mooye xaal kale yaanu dhiman yacnii ha ku dhinto male wanaagsan isagoo allah ka malaysanaya ha ku dhinto naxariista ilaahayna ayaanu ka quusana ha rajeeyo wuxuu kaloo allah sheegay sida nebigu ka soo wariyey calayhi asalaatu wasalaam ee addoonku markuu allah xuso allah markaa maciisu ahaaday oo waa kaalmaynaya oo waa ilaalinaya oo waa abaal marinaya oo waa markaa u gargaaraya oo waafajinta ayuu u kordhinayaa allah baa la maca yacni bilicaanati waltawfiiqi walxifdi ah inuu ilaalinayo inuu la jiro inuu markaa dhowrayo ayuu kula mac yahay marka ilaahay baa ilaalinaya haddaba waxaa laynoo sheegay hadduu markaa gaarnimadiisa isagoo gaaroo keligii ah oo allah xuso aan cid markaa aadami ahi la jooginoo keligii allah hadduu xuso si gaara u xuso ilaahayna si gaara u xusaa keligiibu xusaa yacnii ilaahayna gaarnimadiisa u xusaa si gaarnimadiisa ayuu u xusaa ilaahay u xusaa xuskaa waa la xusayana waxaa markaa ka imanaya yacni markaa wanaag markaa addoonkii inuu ka helayo fadkuruunii adkurkum ixusa waan idin xusayaaye dee allah inuu addoonka xusaa waa ka weyntahay addoonku inuu allah xuso addoonku inuu allah xusayo in allah addoonka xuso labada waxa weynaansha badan in allah addoonka xuso marka wax allah kugu xusayo waa markaa shay weyn waxaa la ogsoon yahay haddii la yidhaahdo boqor boqorada adduunyada ka midaba hebelow ku xusayo ku hadal hayey yaa dee markaa waxa weeye wuxuu dareemayaa sharaf weyn iyo agtiisa inuu keliyahy wanaag buu ku xusayey oo ku sheegayey ya taasi waxay markaa eh, u ka dareemayaa sharaf bal hadday caynkaa tahay ka warran markaysa markaa waxaan yani iyadoo melikulmuluuk boqorkii boqoradu ku xusaayo khalqigoo dhan kii abuuray inuu ku xusaa ya oo ku qiimeeyaa waa shay aad iyo aad u weyn fadkuruunii adkurkum hadduu jamac iga ag xusana anna jamac ka khayr badan baan ka ag xusaa oo fadligiisa iyo sharaftiisa aan u sheegaa oo ka ammaanaa agtooda yacni malaa'igtan ka ag ammaanaa xadiidkan culamada qaar waxay u deliishadeen inay malaa'igtu ka fadli badan tahay basharka ay ka fadli badan tahay laakiin culamada qaarkood waa ka jawaabeen oo waxay yidhaahdeen yacni khayriyadu waxay u dhacaysaa xagga dikriga iyo xuskay u dhacaysa waayo dee in allah addoonka xusaa waa ka weyn tahay in addoonku allah xuso taasay u dhacaysaa bay culamada qaarkood yidhaahdeen marka calaa kulli xaal mawdica niqaash baa ku sugan macnaha markaa ka dhalanaya khayriyadan maxaa loo jeedaa culammadu waxa weyan markaa way niqaashaan marka waxayna culamada qaarkood yidhaahdeen jamaca laga ag xusayo dee sida qaalibka ah nebiya kuma jiraan sida haalibka ah cid aan nebiye ahayn agtood baa laga xusayaa yacni marka fi lhaalib marka sidaas aawadeed yacni waxa weeye fii mala'in khayrin minhum dee waxa weeye markaa inay ka khayr badan yihiin yacni ciddii kale iyada marka waxa weeye culammada qaarkood ayaa markaa qaba oo sidaas iyada markaa ku tegey oo markaa ku tawjiihinaya macnahaasoo kale macnaha ku fasiraya waxaa kaloo xadiisku sheegayaa hadduu taako xagga ilaahay u dhowaado ilaahayna dhudhun buu usoo dhowaadaa oo raxmaddiisa u soo dhoweeya oo abaalmarintiisa u soo dhoweeya oo camalka abaalmarinta uu ka siinayo ee wanaagsan uu u labanlaabaa hadduu dhudhun ii soo dhowaadana baac baan u soo dhowaadaa yacni baac ayaan u soo dhowaadaa bimacnaa inta uu ii soo dhowaaday in ka badan baan u soo dhowaanaya hadduu u yimaado isagoo soconayana anoo degdegayaan u imaadaa waxaa laga tilmaamayaa yacni inuu ilaahay raxmaddiisa u soo dhoweynaayo yacni abaalmarin wanaagsanna uu ka siinaayo camalka uu la yimina abaalmarin ka badan lagaga abaalmarinayo waxyaalaha ka laazimayana waxaa ka mid a ah, raxmadda ilaahay in loo soo dhoweynayo ayaa markaa ka laazimaysa oo markaa thawaabka iyo raxmada loo soo dhoweynayo walaazimu lxaqi xaqun marka waxaa laga qaadanayaa in malo wanaagsan allah laga malaysto waxaa kaloo laga qaadanayaa in xuska ilaahay la xusaayo la badiyo oo si gaara iyo si markaa waxa weeye cid kula joogto marlayba xaal walba in la xuso xaal walba in la xuso ayaa markaa laga qaadanaya lagu dadaalo xadiiska horeynu soo maray xadiiska waxyaalaha laga qaadanaya waxaa ka mid a marka faraa'idda laga yimaado farallada la gudanaayo xuska allah la xusayo in aada loo farabadiyo ayaa laga qaadanaya dikrigana waxaa ugu sii fadli badan kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allah baa ugu sii fadli badan wa can cabdillaahi bni busrin radia allaahu canhu ana rajulan qaala ya rasuula allah cabdullaahi bni busrin waxa uu sheegay ana rajula ninba qaala wuxuu ku yidhi yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow nebiga isagoo la hadlayay wuxuu ku yidhi yaa rasuula allahi rasuulkii allaahow allah rasuulkiisiiyow ina sharaa'ica alislaami qad kahurat calay ina sharaa'ica alislaami sharaa'icda islaamku iyo axkaamta islaamku qad kahurat calaya way igu fara badatay fa akhbirnii iiga warran oo ii sheeg bishayin atashabbathu bihi shay aan ku dhegoo qabsado ii sheeg atashabbathu bihi aan qabsado ku dhego ii sheeg yacnii shay ka mida shareecada islaamka oo isaga aanan sii dayne aad ugu dadaalo oo aan qabsado ii sheeg waan daa'imo uma jeedo kuwa kaluu ka tegayaa ee wuxuu ka tilmaamayaa marka uu ka yimaado waxyaalaha faraa'idda ah waxyaalaha sunnaha ah shay uu aada ugu dadaalo markuu faralada guto dabadeed ou joogteeyo daa'imo inuu marka u sheego fa akhbirnii ii sheeg bishayin atashabbathu bihi shay aan qabsadoo ku dhego ii sheeg qaala laa yazaalu lisaanuka ratban min dikri illaah qaala wuxuu idhi nebigu calayhi asalaatu wassalaam laa yazaalu lisaanuka ka suuli maayo kama baxayo carabkaagu ratban min dikri illaah xaalu qoyan yahay min dikri illaahi allah xuskiisa uu ka qoyan yahay carabkaagu ka bixi maayo yacnu yaanu ka bixinoo ka suulin waa nafyun yuraadu bihi nahyu siiqadu waa nafyi oo waa diidmo laakiin macnuhu waxay u dhacaysaa reebis laga reebayo ayay u dhacaysaa nafyun yuraadu bihi nahyu ay laa yazal lisaanuka macnuhu dhacaya carabkaagu yaanu ka zuulino ka bixin waa khabarun yuraadu bihi annahyu ama nafyun yuraadu bihi eh, annahyu waa isla macnee radban min dikri illah inuu xuska ilaahay ka qoyan yahay oo mar walba allah aad xusayso taas marka waxawa yaanu ka suulinoo ka bixin ha ahaado mid carabkaagu joogtaynaya oo yani daa'imaya xuska uu allah xusayo mid daa'imayo joogtaynaya ha noqdo oo marnaba marka aanu daynayn ee mar walba ku dadaalaayo saas yadaa ha noqdo laa yazaaluna waa nafyu nafyi ihbaatun shayga la diiday haddii lasii diido laba nafyi iska daba dhacaan laba diidmo iska daba dhacaan macnuhu wuxuu noqonayaa hadal la sugayuu noqonayaa waayo laadu waa naafiyo may sheegaysaa yazaaluna waxay leedahay macno nafyi marka macnuhu wuxuu dhacayaa yakuunu lisaanuka radba min dikri illah wuxuu noqonayaa yacni ha noqdo carabkaagu mid ka qoyan xuska ilaahay mar walba oo aad joogtaynayso saas yada ha noqdo xadiiskana waxaa soo wariyey tirmidi iyo ibnu maajah ayaa soo wariyey sheekh albaanina waa saxiixiyey muqbil ibni haadi lwaadicina waa taxsiiniye wuxuu yidhi xadiisku waa xasan marka waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye xuska ilaahay lagu dadaalo ayaa laga qaadanayaa ninkaasi nebiga waa u yimi calayhi asalaatu wasalaam waxaanu ku yidhi sharaa'icdii islaamka igu fara badatay oo markaa waxa weeye kuma wada dhaqmi karo bimacnaa lama wada iman karo maadaama markaa aanan ku wada dhaqmi karin oo la wada iman karin bal waxaan ku dadaalo oo si gaara ula imaado oo aan joogteeyo ii sheeg shay aan joogteeyo ii sheeg oo aan isaga marnaba daynin bal kaas ii sheeg ayuu marka ku yidhi nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi carabkaagu yaanu ka suulin oo ka bixin xuska uu allah xusaayo oo xuska ilaahay joogtee bimacnaa qalbiga iyo afka mid walba ka xus ayaa macnuhu u dhacayaa loogamana jeedo waxyaalihii faraa'id ahaa inuu ka tegaayo laga tilmaami maayo laakiin faraa'iddii markaad gudato dabadeed waa in markaa sunnahaad ku dadaashaa ee adaadka u farabadinaysa xuska ilaahay waa inuu noqdaa macnaha saasaa laga tilmaamaya marka xuska allah la xusaya inuu fadli badan yahay ayaa laga deliishanayaa oo lagala baxaya xuska allah la xusaya inuu fiican yahay oo fadli badan yahay ayaa markaa laga deliishanayaa xadiis kale waxaa ku soo aroortay nebigu inuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam sabaqa almufariduun almufariduun kuwa wax keliyeynaya ayaa markaa dheereeyey almufariduun baa dheereeyey markaasaa la wama almufariduun mufariduuntu waa maxay wa addaakiruuna allaha kahiira waaddaakiraat waa kuwa allah xusaaya in fara badan labiyo dhadigba kuwa allah mar badan xusaya ayaa mufariduun la yidhaahdaa marka kuwaa xuska badan ilaahay xusayaa waa dheereeyeen oo jannadii iyo khayraadkii bay u dheereeyeen baa laga tilmaamaya marka waxaa laga qaadanaya fadliga dikrigu inuu aada u weyn yahay ayaa laga qaadanaya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk